بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeennii afraad ayaynu ka bilaabaynaa waana aqsaamu lismi ismiga iyo qaybaha uu yeelanayo ismigu wuxuu u qaybsamaa sida aan dareemayno saddex qaybood ayuu u qaybsamaa ismi daahira iyo ismi damiira iyo ismi mubhama ismiga daahirkiihi waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla calaa musamaah waa ka kutusaya kuu magaca u yahay bilaa qaydin laazimin ay bilaa shardin laasimin shardi joogta ah oo lagu xidhayaa kii ayna jirin ismiga damiirkaa waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla calaa musamaah waa ismiga kutusa kuu magaca u yahay biqaydi takalumin shardiga hadlidda cakioo lagu qaydayo ow biqaydi khitaabin shardiga lala hadalka cakioo lagu qaydayo ow biqaydi haybatin shardiga maqnida cakioo lagu qaydayo ismiga mubhamka marka laga hadlayo ismiga mubhamka waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla calaa musamaah waa ka kutusa kuu magaca u yahay biqaydi ishaaratin shardiga farfiiqa akioo lagu qaydayo ow biqaydi silatin ama shardiga silada akioo lagu qaydayo haddaba culimo ismigu saddex buu u qaybsamaa daahir iyo damiir iyo mubham ayuu u qaybsamaa anigu maalan saddexdaa magac ayaan leeyahay ismiga daahirka ah een anigu leeyahay muxamed baa la yidhaha maalan oo anigu muxamed magacaa muxamed ayaan qaadanaya ismi damiire ayaan leeyahay oo markaan anigu iska hadlayo ana baan odhanaya oo anadani waa aniga uun ana baan odhanaya ismi mubhamaan le oo marka aniga qof kale uu farta igu soo fiiqayo uu aniga doonaya inuu ila hadlo wuxuu odhanayaa haadaa waaqifun buu odhanaya kani wuu taagan ya haadaa waaqifun kani wuu taagan yahay ereygan haadaa ah waa ismi mubhamaa la odhan ereygan ana ah waa erey damiira baa la odhan ereyga muxameda waa daahir baa la odhan saddexdii baanaa yeeshay hadda qalinkaygani saddexdaa magac ayuu leeyahay haddii daahir la doonayo daahir haddii la doonayo oo qalinku uu leeyahay wuxuu noqonayaa qalamun qalamun waa ismi daahira oo qalinkaa ah leh haddii la doonayo sida aynu dareemayno damiir haddii la doonayo oo qalinka damiir uu leeyahay waa huwa munkasirun baan odhanaya warkani wuu jabay huwa munkasirun wuu jabay ama wuu jaban yahay baan odhanaya huwa munkasirun wuu jaban yahay haddaan doonayo mubham isagoo qalinkii ah inaan isticmaalo waxaan odhanayaa haadaa munkasirun baan odhanaya oo lafdigii haadaa ah ayaanu isticmaalayaa qalinkii waxaad dareemi karaysaa qalamuntani inuu yahay ismi daahira oo qalinkani leeyahay waxaynu dareemaynaa huwadani inay qalinkii ku dhacayso oo qalinkaa ay ku dhacayso oo uu noqonayo damiirkii waxaynu dareemaynaa haadaagaasi inuu ku dhacayo isla qalinkaa inuu ku dhacayo ayaan dareemaynaayoo mubhamkii uu yahay haddaba saddexda magac ayuu ismigu u qaybsamaa shay kastood aragtaana saddexdaa magac ayuu yeelanayaa aqsaamulismi ismiga qaybihiisii koobaad waa ismun daahirun ismi daahira waa muxamedin oo kale tusaaluhu tacriifuhu marka la tacriifinayo huwa daahirku ma waa kelmadda ama huwa ma waa ismiga dalla ku tusiya calaa musamaahu kanuu magaca u yahay bilaa qaydin qayd la'aantii bilaa qaydin qaydku waa dabaroo shardi baa looga jeedaa bilaa shardin shardi la'aantii magaca muxameda hadday dhegtaadu maqasho aniga ayaad ifahmaysaa eeg eh, wax shardigoon ku xidhanahayna ma jiro muxamed haddaad maqasho hurdo miyaad ka fahmi inaan hurdo shardi waa maxamedoo hurdo miyaa muxamed haddaad maqasho inaan aamusanayo inaan hadlayo miyaad midna ka fahmi may wax shardiga wuu hadlaya iyo waa lala hadlaya iyo wuu maqan yahay iyo wuu hurdaaton waa bilaa qaydin shardiba ma wato muxamed waa muxamedun shardi uu ku xidhan yahay ma jirto waa shardi hadde laasimin joogta ah waxaa hadaba aynu dareemaynaa culimo damiirku inuu ka duwan yahay oo shardi buu ku xidhan yahay haddaan ana idhaahdo isla aniga ayaad iga fahmaysiin laakiin shardi baan ku xidhanahay inaan hadlaya ah haddaad anta tidhaahdo isla ninka aad la hadlaysa ayaad ka fahmaysaa laakiin shardi buu wataa in lala hadlaya ah haddaan huwa idhaahdo isla qofka laga sheekaynayo ayaad ka fahmaysaa laakiin shardi buu ku xidhan yahay inuu maqan yahay ah, ama inuu yahay isbowkan about inuu yahay laga hadlo inuu yahay eh, qof eh, haba jooga meesha eh laakiin hadalka isaga aan lagu wajahaynina eh, cid kale de sidaynu garanayno lagu wajahayo haddaan doonayno ismiga mubhamka ahaadaa oo kale kafarta lagu fiiqayo ayuu kutusaya laakiin shardi buu wataa in far la fiiqayo ah haddaan doonayno alladii oo kale kan la tilmaamayo ayuu kutusaya laakiin shardi buu wataa silaah siladuna waa inta yaree alladiiga aad ku garanaysid ismun daahiru waa ismi daahira sida muxamedin oo kale tacriifuhu tacriifkiisu huwa maa dalla waa ka kutusa calaa musamaahu kuu magaca u yahay bilaa qaydin shardi la'aantii shardiga oo laasimin joogta ah ismun damiirun waa ismi damiira sida ana oo kale tacriifuhu tacriifkiisu huwa maa dalla waa ka kutusa calaa musamaahu kuu magaca u yahay biqaydi takalumin shardiga hadlidda akiyoo lagu qaydayo ana iyo naxnu ow biqaydi khiaabin shardiga lalahadalka akiyoo lagu qaydayo anta iyo waxyaabihii lamidka ahaa ow biqaydi haybatin shardiga maqnida akiyoo lagu qaydayo ka saddexaad waa smu mubhamun ismi mubhama sida haadaa waa kan iyo aladiikii tacriifuhu markaan tacriifinayno huwa maa dalla waa ka kutusa calaa musamaahu kuu magaca u yahay biqaydi ishaaratin shardiga farfiiqa kiyoo lagu qaydayo ow biqaydi silatin shardiga silada ah kiyoo lagu qaydayo haddaba culima naxwaheennii waxaan u sameeyey muqadimo muqadimada aan u sameeyey kitaabka naxwaha ah ee ardayga lagama maarmaanka uhi ah waa laba qodob waa calaamaadka kelmadda kelmadu calaamaad bay leedahay calaamaadka kelmadda waa ko ismigu calaamu leeyahay ficilku calaamu leeyahay xarafku calaamu leeyahy waa cashirkeennii hore naxwihii ina oon gaadhin ayaan kala barannay aqsaamta kelmadda iyo calaamaadka kelmaddaba waynu barannay halkan waxaan ogaanaynaa aqsaamta ismiga inaynu ogaano waana muqadimadii cashirkeennan aqsaamta ismigu aqsaamta ismigu markay noo dhammaato icraabunbaa inoogu xiga aqsaamta ismigu saddex baynu u qaybinay waa inaan ismiga damiirka ah ka hadlaa damiirku lixdan buu uqaybsamaya waa inaan haddana ismiga damiirka daahirka a ka hadlaa ismiga daahirkuna sideed buu noqonaya waa inaan ismiga mubhamka a ka hadlaa mubhamkuna ismuishaariya ismi mawsuul buu noqon ismuishaaruhu boqoliyo sideed buu uqaybsami ismi mawsuulna labiyo toban buu noqoni intaa maalintaan dhammayno waxay ka dhigan tahay muqadimadii naxwaha waynu dhammaynay intaasina waxa weeye sida aan dareemayno daahirku markaan daahir ka hadlayo daahir ismi aahira markaan ka hadlayo ama eh, ismi aahira markaan ka hadlayo wuxuu noqonayaa sideed qaybood sideeddaasba mid mid inaanu sharaxno inaga dooni waxaa laynaga rabaa haddana ismigu markuu damiir yahay damiir ismiga damiirka ihi lixdan qaybood ayuu noqon lixdan qaybood ayuu noqon ismigu markuu yahay mubham ismi mubhama markuu yahay mubham mubham markuu yahay mubhamkiibaa sii qaybsamiyo inoogu qaybsami mid la odhanayo ismu ishaare mid odhanayno waa ismu ishaare iyo midaynu odhanayno waa ismi mawsuul ismi mawsuul labadaa ayuu inoogu qaybsami ismuishaare iyo ismi mawsuul buu inoogu qaybsami haddaba ismu ishaarahaasi boqoliyo sideed buu inoo noqoni ismigaa mawsuulna labiyo toban buu inoo noqoni kitaabkeennana lixun baan kaga hadlalay baa laga yaabaa oo inaan lixda kale iskaga tegey intaas ayaa muqadimada hordhacigi naxwaha muqadimadiisii aan ka dhignay oo calaamaadka kelmadda oo cashirkeennii hore aan kusoo dhiganay iyo aqsaamta ismiga oo daahirku sideeda damiirku lixdana mubhamkuna meel boqoliyo sideeda ah oo ismu ishaaro ah iyo meel labiyo tobanoo ismi mawsuul ah inta ayuu inoogu gebagaboobi karaa mubhamku boqoliyo labaatan ayuu isku noqonayaa markaa markaan si fiican u eegno boqoliyo labaatan haddaba cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay ismiga damiirka la yidhah buu ku saabsan yahay bal waxaad ila eegeysiin culima damiirka ayaad ila eegeysiin ismiga markaynu doonayno inuu damiir noqdo damiirka laftiisii baad ila eegi doonteen biidn illaahi tacaala damiirku waa labiyo toban labiyo tobanka damiirka aynu odhanayno waxaa anabaa u horaysa ana waxaa inoogu xiga naxnu baa inoogu xiga baa inoogu xiga waxaynu qaadanaynaa sida aan dareemayno naxnu markaynu nidhaahno waxaa inoogu xigi doona biidni illaahi tacaala naxnu waa annaga halkaasi waa labadaasi waa mutakalim baa labadan laysku ysku odhan doonaa mutakalim baa labadaa laysku yidhaahdaa mutakalim waa damiir mutakalim waxaa inoogu xigaya oo ka saddexaad noqonaya ka afraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad iyo ka toddobaad anta taadu kordhow bay sidataa haddana anti waa gabadhi hoos dhig bay sidataa haddana antuma waa labada qof rag iyo dumar waxay dooni ha noqdaane haddana antum waa ragga badan haddana antuna waa dumarka badan antunna shantaana waxaa laysku yidhaahdaa mukhaaab mukhaaab baa shantaaba laysku odhan doonaa biidn illaahi tacaala waxaa inoogu sii xigaa sideed waa huwa sagaal waa hiya toban waa humaa koob iyo toban waa hum labiyo toban waa hunna eeg shantan hoosena waxaa laysku odhan doonaa haaib baa laysku odhan doonaa haaib shantan hoose haaib baa laysku odhan doonaa horta damiirka marka laga sheekaynayo bayskiisu waa labiyo tobankaa eri labiyo tobankaa erey baa daruuriya ardaygu inuu garanayo labadaa hore damiirulmutakalim baa la yidhaahdaa eeg ereyga ana ah waa aniga waa aydii ingiriisigoo kale kolka waxaynu dareemaynaa ama nin ahw ama gabadh ahw oo ana unbaad odhan waxaad ku kala baydhaysiin khabarka haddaad nin tahay ana jaalisunbaad odhan haddaad gabadh tahayna ana jaalisatnbaad odhan naxnu haddaad rabto waxa suurtagala inaad qof kura tahay oo nina waxa suurtagala laba raga waxa suurtagala jamac raga waxa suurtagala saddexdaa saddexdoodii oo dumara ereyga naxnu a lix qof baa isticmaala lix qof naxnu yaa isticmaala baynu nihi lix qof waa saddex raga iyo saddex dumara ninkuu isticmaalaa markuu laftiisa weynaynayo naxnu waa annaga labada ragihiina way isticmaalaan naxnu waay ku kala jamaca raggiina wuu isticmaala naxnu saasaa loo kala baydha gabadhu way isticmaalaysaa naxnu labada dumar way isticmaalayaan naxnu dumarka badani way isticmaalayaan naxnu kolkaa naxnudani waa wiidii ingiriisiga oo kale oo waa annaga weeyaan shantaa mukhaadab la yidhaahdaa shantaa waa mukhaadab anta war adiga niyaho anti inanay adiga antumaa labadiinanoo rag iyo dumar bay halkaasi noqon karaya halkaasi labay noqonayaan waa labadiino laba ragana way noqon karaan laba dumarana way noqon karaan antum wa ragow idinka antunnina dumarow idinka shantaasi waxay kutusaysaa luqa alcarabiya fasaaxadeeda oo shantaaba ingiriisiga u baa laisku odhan jiray shantaba kelmadda u halka ingiriisigu ka qaadan jiray ayay carabigu shantaa eray ama shantaa dhawaaq ayay u kala sameeyeen markaynu huwa doonayno waa kii maqnaa huwa kii maqnaa ingiriisiga laba ereyba halkaa u isticmaalaan huwa hi iyo it bay u isticmaalaan hi iyo it ayay u isticmaalaanoo kan maqani hadduu caqli leeyahayna waa hi hadduuna caqli lahayna waa it hiyana labay u isticmaalaan waa shii iyo itba iyadana u isticmaalaan saddexda soo hadhay humaa iyo hum iyo hunna saddexdaa soo hadhayna day bay u isticmaalaan oo humaa waa laba maqan ragna way noqon karaan halkaasi ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaanoo laba halkaasi ay noqonaysaa wahumaa labadii maqnaa rag iyo dumar waay dooni ha noqdaan hum waa raggii badnaa ee maqnaa hunana waa dumarkii badnaa ee maqnaa horta culima damiirku labiyo tobankaasaa rasmiya laakiin waxaa damiirka loo qaybiyaa shan qaybood shanta qaybood ila eega labiyo tobankaa waxaa loo yaqaanaa waa qaybta koobaad oo magac bay leeyihiin labiyo tobankaa waxaa la yidhaahdaa waa damiiru damiir munfasil fii maxali rafcin maxaa la odhanayaa labiyo tobankan haddaan qoray waa damiir munfasil fii maali rafcin munfasil fii maxali rafcin labiyo tobankaa waxaa la odhanaya damiir munfasil fii maxali rafcin waa labiyo tobankii aynu qornay damiir munfasil fii maxali rafcin baa la odhan waxaa jira culimo labiyo toban kale oo la yidhaahdo maxay labiyo toban kale kaas waa kow waa qaybtii koowaadoo labiyo tobankaasay noqotay damiir baa jiro kale oo la yidhaahdo damiir mutasil waa mutasil mutasil fii maxali rafcin fii kolkaa labiyo toban damiiroo damiir mutasil fii maxali rafcin la odhanaya ayaa jiraya waxay iyaguna noqonayaan labiyo tobankaa damiir waxa weeye isla labiyo tobankii marka hore aynu qaadanay oo kaluun weeye labiyo tobankii marka hore aynu qaadanay oo kalun aynu soo qaadanayna waxaad odhanaysaa darabtu waa tada hadda tadaa weeyaan darabnaa darabnaa waa naada darabta waa ta'da kor dhigan darabti waa ta'da hoos dhigan darabtumaa waa tumaada sidaynu arkayno darabtum waa tumta sidaynu dareemayno darabtunna waa tunnada daraba waa mustatir buu noqday darabat tadani waa xaraf waa mustatir bay noqotay hiya ah darabaa waa alifka darabu waa wowga darabna waa nuunka labiyo tobankaa damiir waa eeg waxa ay ula soco labadan magac eeg afar iyo labaa labiyo tobankaas iyo labiyo tobankaniba waa fii maxali rafcin wa iska magaca way iska waafaqsan yihin damiir wey yihiin kuwa hore damiir bay ahayd fii maxali rafcina way ahayd kuwan dambe damiir weey waana fii maxali rafcin maxay ku kala duwan yihiin midna waa munfasil oo keligiibuu qormaa kuwaasi keligood bay qormaan midna waa mutasiloo damiirku wuxuu la qormayaa feel caamil buu la qormaya oo darabtu tacdani keligeed ma qormina ficilkii ka horreeyey baa lagu daray qoraalka eeg mutasil iyo munfasilun bay ku kala duwan yihin kolkaa maxay ka midaysan afar iyo labaatankaasiba afar iyo labaatankaa damiir fii maxali rafcin inay yihiin fii maxali rafcin waa ma macnaa fii maxali rafcin fii maxali rafcin waxaa fahmaya ardayga abwaabta naxwada wax kamida horay usii yar aan arkay toddoba baabbaa naxwaha marfuuc noqda toddoba baab faacilku waa marfuuc naaibu faacilkuna waa marfuuc mubtaduhu waa marfuuc khabarkuna waa marfuuc afar sow ma aha eeg ismukaana waa marfuuc khabaru inana waa marfuuc taabicuna waa marfuuc toddobadaa baab afar iyo labaatankaasaa noqda afar iyo labaatanka imika haddaan faacilkeynku idhaahdo afar iyo labaatanka unbaad ka keeni kartaa damiiradii kaloo dhan lagama ilan fii maxalli rafcin faacilkaa marfuuc ahaan jiray wixii fii maxalli rafcina unbaad ka keeni kartaa culima waxaa jira afar iyo labaatan kaloo fii maxalli nasbina eeg afar iyo labaatankan ingiriisiga sabjag oo kale wixii la odhan jiray way noqdaan wey waa markay wax samaynayaanoo kale afar iyo labaatankani haddii wax lagu samaynayana waa afar iyo labaatanoo fii maxalli nasbin bay noqonayaan halkaa fii maxalli rafcin aynu nidhi unbaa fii maxalli nasbin noqon doonta biidni illaahi tacaala haddaba fii maxali nasbin markaan ka dhigayo bal iyadana ina eg waxaa jira labiiyo toban damiir oo kale waxaa dhacaya biidn illaahi tacaala waa qeybta saddexaad waa damiir waa munfasil oo keligii buu qormayaa sidii ka hore keligii uu qormayey waana fii maxali nasbin fii maxali nasbin muxuu noqonayaa damiirkaasi labiiyo toban damiir waa inaan helaa labiyo toban damiir waa inaan halkan ka helaa labiyo tobanka damiir iyaayabaa u horeysa waa aniga iyaanaabaa ku xigta waa annaga iyaakabaa ku xigta war adiga iyaakibaa ku xigta inanay adiga iyaakumaabaa ku xigta labadiinnan iyaakumbaa ku xigta raggiinan badan iyaakuna baa ku xigta dumarkiinan badan iyaahu baa ku xigta kii maqnaa iyaahaabaa ku xigta tii maqnayd iyaahumaabaa ku xigta labadii maqnaa iyaahum baa ku xigta ragga badan ee maqan iyaahunna baa ku xigta dumarka badan ee maqan labiyo tobankaasi waa object waa mafcuulun bihi meeshiisay dhacaan labiyo tobankaa marka culima la doonayo in haddaba laga dhigo in la isticmaalo ariiq loo isticmaalaa jira labiyo tobankan labiyo tobankan waa object mafcuulun bihi bay dhacaan ila soco qaacidadooda in yaran ku fahansiiya xabad ka mida labiyo tobankaasi way inooga baahan yihin qaacidatlisticmaal labiyo tobankanna way inooga baahan yihin mutasilka uma baahna laakiin eeg ariiqaa haddii isticmaal lagu yidhaha labiyo tobanka haddii isticmaal lagu yidhaah hadalka markaan samaynayo wuxuu noqonayaa number waaxid maabaa la qaataa number aani ficil baa la qaataa number aali faacil baa la qaataa number raabici ilaabaa la qaataa number khamis damiiradaa mid kamida la qaataa labiyo tobankaa mid kamida la qaataa haddii aadu iila soco labiyo tobanka haddaad jumlo gelis tidhaahdo qaacidada loo isticmaalaa waxa weeye inaynu eh, jumladaasi shan erey ugu yaraan inay noqoto waxa u horeynaya ma waaxid maabaa gelaya aani ficil baa gelaya iminka ficilkaa kaa doonto ka dhigo maxaan ka dhigaa ficilkaa hadda maalan daraba baan ka dhigaya daraba daraba ayaa ficilkiisao halkaa daraba kamaan dhigin daraba eeg hadda daraba soo kamaan dhigin faacilkana kaa doonto ka dhig maxaan ka dhigaa faacilkana axmed axmed bes bes waa inaad haddaba hadalkan aduu samayn kartaa labiyo tobankaabaad kaa doonto isticmaali kartaa maxaan odhanayaa markaa ma maxaa ku xiga maada waa nambarkii koobaad ma ficilkii baan la soo degaya maa daraba maxaa ku xigaya faacilka la soo deg waan magacawnaylayne maa daraba axmadu waa inaan faacilo aan godaa maa daraba axmadu haye maxaa la soo degaya ilaa ilaa la soo deg maxaan la soo degaya waa kii shanaad ee u dambeeye labiyo tobankaa kaa doonto hadda maxaan halkaa ku qoraa maalan maxaan ku qoraa halkaa ilaa iyaaya macnuhu muxuu noqday haddaba iyaayadani waa object maanta waa mafcuulu bihi waxay noqonaysaa macnuhu maa daraba ma garaacin axmedu axmed ilaa iyayo aniga mooye cid kale anuu i garaacay weeye axmed laakiin qof kale ma garaacin adigu kii la garaacayay baa tahay qaacidada loo isticmaalaa waa qaacidada waxaad ogaatiin culimo halkaa maada in lagu bedeli karo erey kastoo nafyi faaiideeya sida laa iyo sida lam iyo sida lam iyo waa lagu bedeli karaa ficilkani dee maadi uun noqon maayo mudaaric buu isku bedeli karaa faacilka waxaa doontaad u bedelan kartaa ariiq labaad iyo qaacido labaad baa jirta oo loo isticmaalo mustae ayaan su-aashaa weydiinaya mustae ariiq labaad baa jiro kelmadda loo isticmaalo ariiqaa labaad bal hadda ila soco number waaxid damiirka ka bilow number waaxid maxaan ka bilaabaa damiiradan oo labiyo tobankan mid ka mida ah, ayaa number waaxid gelaya number aani ficilka igu xijisii number aani yaa ku xigaya ficilkii number aani yaan keenaya halkaa faacil aacil aacilkani hadduu mustatir noqdona labadaasoo quraaba lagu hadli kaa iyo kaa unbaa lagu hadli mararka qaar hadduu faacilku mustatir yahay hadda imika tusaalaha maa daraba axmedu ilaa iyaayaa bal mustafow ama cadnaanow bedelo dariiqan dambe u isticmaal maa daraba axmedu ilaa iyaaya dariiqan dambe isticmaala midow tada xageed ka keentay ficilkii waa daraba un haye haye maydee axmed kii qaado adigu eeg waxa isku macnaa ah, culimo af carabiga waxa isku macnaa ah. inaad tidaa iyaaya daraba axmed inaad tidaa ood saa ugu dhawaaqdo iyaaya daraba axmed inaad tacbiirkaa qaadato iyaaya daraba axmed iyo inaad qaadato maa daraba axmed ilaa iyaaya waa isku macno iyaaya anigunbu daraba axmedu axmed garaacay imis dariiqeen ku isticmaalay markaa waxaa ku isticmaalay waa mafcuulkii damiirka ahaa waa ficilkii waa faacilkii hadduu faacilkani mustatir noqdana labadaad ku hadli waa labadee iyaaka nacbudu shukran iyaaka nacbudu iyaaka waa mafcuulkii nacbuduna waa ficilkii faacilkiina waaba mustatir halkaasuu kuugu jira haddaba qaybtaa ah horena isticmaal bay u baahan tahay sidan oo kale qaacidooyin sidan oo kale ayay iyadu u baahan tahay ficilkaasi transitive mooye intransitive ma noqon karo halkaa gelaya laakiin ficilka dhinacaa kale gelaya ariiq kalu isagu ku imanaya culimo halka waxaynu ku haynaa waxaynu halkan ku haynaa sidaynu arkayno damiiradii waxaynu haynaa maxay labiyo toban damiir oo magacooga la yidhaahdo damiir munfasil waa munfasil hadda ila soco munfasil halka waan baabi'iyey munfasil fii maxalli nasbin fii maxalli nasbin ma socotiin waa labiyo tobanka waa maxalu nasbo meel objeg meel objeg weeyaan isla kuwanoo mutasil noqonayaa jira siduu fii maxali rafcinba munfasil iyo mutasil u kala lahaa ay kuwana fii maxali nasbinku mafcuulkuna u kala yeelanaya waxaa jira kuwo kaloo la yidhaha iyagana damiir soo kuwan munfasil ma ahayn mutasil waa isla kuwan mafcuulkii way ka siman yihiin fii maxali nasbin fii maxali nasbin waa isla kuwanoo kalu fii maxali nasbin muxuu noqonayaa markaa kuwa kan eh, waa isla kuwanoo mafcuul biyo laakiin halkay kuwani munfasil ka yihiin mutasil noqonaya labiyo tobankoogiiba waa inaynu haddana aynu tusaa maalan aynu qornaa labiyo tobankiiba waa inaynu qornaa maalan labiyo tobankiiba markaynu qorayno maxaan odhanayaa waa darabani yadaa weeyi mafcuulku darabana naadaa weeyi mafcuulku darabaka kaafkaa weeyi mafcuulku darabaki kaafkaa weeyi mafcuulku daraba kumaa kumaada weeyi mafcuulku daraba kum kumta weeyi mafcuulku daraba kunna kunnada weeyi mafcuulku darabahu haada oo qura weeyi mafcuulku darabahaa haada weeyi mafcuulku darabahumaa humaada weeyi mafcuulku darabahum humta weeyi mafcuulku darabahunna hunnada weeyi mafcuulku sida aan culima dareemayno mafcuuladanina eeg kuwan waa objan kuwanna waa objan waxay ku kala duwan kuwani keligood bay qormaan kuwanna keligood ma qormaan si eeg afar iyo labaatan kani waa fii maxali nasbin afar iyo labaatan kani waa fii maxali nasbin afar iyo labaatan kan horena waa fii maxali rafcin waxaan u baahannahay haddaba haddaba boronownka ama damiirka haddii bribosation oo kale ama xurufuljar oo kale hadday xagga hore ka maraan maxaa laga yeelaya eeg waxay ahayd iyaguna afar iyo labaatan inay noqdaan i maali rafcinkii waa afar iyo labaatanka hore fii maxali nasbinkiina waa afar iyo labaatankan fii maxali jarina inuu afar iyo labaatan noqde loo baahnaa nasiibka labiyo toban mutasilun baa la helay munfasil lama helin oo carab baan ku isticmaalin inana isticmaalkii carbeed baan raadinaynaa haddii damiirku uu noqdo damiir mutasil hadduu noqdo damiir mutasil waa damiir mutasil waana fii maxali jarin sida aan dareemayno damiir mutasil fii maxali jarin saa hadduu u qormo damiir mutasil fii maxali jarin hadduu noqdo waa labiyo toban sida aan dareemayno munfasil lama heli karo labiyo tobankaasina waa kuwa noocan u qormaya culimo kuwa noocan u qormaya waa bi ya-daa binaa naadaa bika biki bikumaa bikum bikuna bihi bihaa bihimaa bihim bihina waa fii maal jar munfasil iyagoo alla mihir isku kan geeya tirada culima tiradaa markaan isku geyno maxay noqotay tiradaa iskugeyntoodi sow lixdan ma aha lixdankaa damiir ayaa horta jira oo cashirkeenan muhiimadda ugu badan an leenahay ayuu inoo noqonaya haddaba lixdankaasi kale aynoo dhigno lixdankaa si kale culima aynu u dhigno asalku waa labayo tobankan qayb kasta macnaheega fahan hays odhan hadda markaan qorayey qoraalkan samaynayey waxaan ilaalinayey tartiibka labayo tobankaa hore sidaanu qoray umaan inta kale o dhan u qoray ana macnaheegu muxuu ahaa aniga saw maaha saw namberkii koobaadna ma haysato guruub kaste namberka koobaad waa ana ana waa aniga halkan dalabtu taadan godaniye maxay noqonaysaa waa aniga halkan iyaaya maxay noqonaysaa waa aniga halkan darabani maxay noqonaysaa anigu igaraacay halkan b maxay noqonaysaa aniga meel kaste number waaxid haddaad raadiso waa aniga egeg number sagaaleega number sagaal waa maxay hiya maxay noqonaysaa hiya iyada sow maaha meel kaste number sagaal waa iyada hiya waa iyada darabat waa tawtaaniifkii waa iyada iyaaha waa iyadii maqnayd Eh, halkan eeg number sagaal darabaha waa tii maqnayd eeg halkan number sagaal bihaa waa tii maqnayd eeg haddaad intaa labiiyo tobanka un macnahooga garato in kasta numberkeegun eego halkaa numberku kaga jirunbu macnaheygii noqonaya kolka waxaa la yidhaahdaayo basiid ah ardayga gaar ahaan naxwaha eh, wax ka garanaya wax loogu sharxaa labiiyo tobankan unbuu mikas mid kastiba shan siyood u qormaa labiiyo tobankan unbuu mid kastiba shan siyood u qormaa eeg waxaynu ogeyn ingiriisigu eh, baraninku toddobu ahaa toddobadaa mid kastiba afar siyood buu qormi jiray soo maahayn afar siod hadduu subjagoo kale noqonayo ay baynu odhan jirnay hadduu objagoo kale noqonayona mi baynu odhan jirnay haddii uu maalan eh, boosasif oo kale yahay maxaynu odhan jirnay ama my my book oo kale ama mine baynu odhan jirnay socaynkaasoo kale maahayn kolka eeg isagu halkuu sideed kaga soo ururayey kani mid kastiba wuxuu noqonayaa maxay wuxuu noqonayaa mid kastiba shan siyood eh, shantii siyood ay u qormaysiina anab adiga kasoo dhex saaran karaya waa namber waaxidun mid kastaaba aqsaamu damiir waa damiirka iyo qaybihiisa waa damiiru munfasil damiir munfasil oo fii maxali rafcina waa ana aniga naxnu anaga anta war adiga anti adiga antumaa labadiinan antum raggiinan badan antuna dumarkiinan huwa kii maqnaa hiya tii maqnayd humaa labadii maqnaa hum raggii maqnaa hunna dumarkii maqnaa amilatu damiiri munfasil damiirka munfasilka a tusaalayaashiisa alladii kaasoo huwa fii maxali rafcina ana qaaimun anugu waan taaganahay waa nin markaa qofka hadlaya ana qaaimun waayo qaaimun kan bidaa ta'daad ku garatay ana qaaimatun anna waan taaganahay ana qaaimatun yaa hadlaya hadda halkaana waa gabadh qaa'imkanay ku kala baydhayaan oo ninkuna qaa'imun buu ahaanaya gabadhuna qaa'imatun bay ahaanaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa ana anigu ma ihi calaykum dushiinna bixafiidin mid idin ilaalinaya wamaa ana calaykum bixafiid anigu idinma ilaalinayo waa anadaasaan u jeedna naxnu qaaimuuna inagu waynu taagtaagannahay waa rag badan naxnu qaaimaatun inana waynu taagtaagannahay waa dumar badan maxaa naxnudii rag iyo dumar way wada leeyihiin ay ku kala baydheen maxay ku kala baydheen naxnu qaaimuuna iyo naxnu qaaimaatun khabarka lagu kala baydhaya midna waa qaa'imuuna oo waa rag midna waa qaa'imaatuna waa dumar qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi naxnu jayshu taxriiri jundu nidaali naxnu usduul fida numuuru nizaali naxnu anagu jayshu taxriir ciidankii xoraynta ayaanu nahay jundu nidaali ciidankii waxaanu nahay nafta hurayey ayaanu nahay naxnu anagu usdulfida libaaxiyadii dee fidaa'iyiinta ahaa ayaanu nahay numuuru nisaali raggu markay iska soo horbaxaan ciidamadu shabeellada isku soo baxa ayaanu nahay habeel nisaal waxaa loo isticmaalaa markuu ninku ciidanka intuu ka soo baxo uu adiga kuu soo dego uu mubaarasa ila samey ku yidhaha labadeenna aan dagaalano waanad garanaysaa seefaa la sidanayo labada nin kollay mid baa dhimanaya nin baa halkaa seef intuu kala soo boodo odhanaya ciidanka yaa ii soo degaya kolka ninka u soo degaa nisaal baa loo isticmaalaa mubaarasana waa loo isticmaalaa naxnu inagu jeyshu taxriir baa nahay ciidamadii wax horeynayey jundu nidaal baa nahay ciidamadii nafta hurayey naxnu inagu usdul fidaa baynu nahay nimankii naftooda fidaynayey ee hurayey numuuru nizaali baynu nahay nizaal iyo dee isku soo degidda shabeelladoodii naxnudaasaan u jeednaa anta qaa'imun waradu waa taagan tahay qaala abulcataahiya wuxuu yidhi alaa lilaahi anta mataa tatuubu waqad sabaqat dawaa'ibaka alkhuduub war waad ciirowdeye goormaad ilaahay u tawbo keeni buu yidhi alaa hooyay lilaahi ilaahay anta mata tatuub goormaad ilaahay u tawbo keeni waqad sabaqad sawta ranjiyaysay dawaa'ibaka xalabtaadii alkhuduubu dhibaatooyinku war mashaakilkiisow kuwan adiga ranji yaroo cadma dhafoorada kuu mariyey ama halabtaadii sawtan caddaatay anta antadaasaan u jeednaa anti qaa'imatun inanay waa taagan tahay qaala gabaya ayaa gabay tiriyoo wuxuu yidhi ayaanam suwantilda fi xaali gaflatin walaysat suruufu dahri gaafilatan canki ayaa nafsu nafay anti adigu adahra weligaa fii xaali gaflatin xaal xilli kafladeed baad ku sugan tahay walaysad ma aha suruufu dahri sanadka suruuftiisa iyo isbedbedeladiisuna haafilatan canki mid aflad kaaga jirta antidaasaan ujeednaa antumaa labadiinani qaaimaani waa taagtaagantihiin waa laba raga antumaa labadiinani qaa'imataani waa taagtaagantihin waa laba dumara maxay ku kala baydheen khabarka ayuu ragguna qaa'imaani noqonaya dumarkuna qaa'imataani wa ka qowli shaacir إذا أنتما لم تسعداني على الجفا فما يسعد المشتاق إلا أنينه إذا أنتما لبدينني لم تسعداني هدادي عاوين ويدين على الجفا قوينت هدادي قو عاوين ويدين فما يسعد المشتاق أنك جعيلك هيا ما عاوين إلا أنينه تهم ويا وحكله وأنتما أنتم منكم قائمون وتاكتاغنتهن قال ابن الرومي وحيري أنتم غيوث ندى ترجى وأسد وغان تخشى وأغمار ليل تكشف الدجنا أنتم منك غيوث ندى وحقول لي هيديق ذا ما يجيباتهين وترجى لرجين wa usdu waqan dagaalka libaaxyadiisii baa tihiin oo tukshaa laga baqayo wa aqmaaru leylin habeenka dayaxyadiisiibaa tihiin oo takshifu dujuna madowyada faydaya buu ku leeyahay antum taasaan u jeednaa antunna idinku dumarow qaa'imaatun waa taagtaagan tihiin qaala shaacir gabaya ayaa yidhi ina daaraan antunna yaa sayidaatii fii samaaha kalanjumi zaahiraatii ina daaran guri antunna idinku yaa sayidaatii marwooyinkanow fii samaaha samadeeda aad ku sugan tihiin kalanjumi xidigo oo kale ayay noqonayaan azaahiraati werweraya ina daaran antuna yaa sayidaati fi samaaha kalanjumi zaahiraati wuxuu ihi marwooyinkano guriga aad samadiisa joogtiin xidigo werwerhaya oo kale ayuu noqonayaa buu leeyahay huwa qaa'imun wuu taagan yahay waa huwada qaala shaacir gabaya ayaa yidhi xasbuu shahiidi rida alilaahi karaamatan warida alilaahi huwa alculaa wasuudadu xasbu shahiidi shahiidka waxaa ku filan rida ilaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa ku filan karaamatan karaam ahaan isaga ayaa ugu filan warida ilaahi ilaahay raalli ahaanshihiisu huwa culaa waa mid aad u sareeya wasuudadu iyo sharaf baa leh hiya qaa'imatu way taagan tahay waa hiyadaa qaala shaacir gabaya ayaa yidhi caada alkhariifu walam tacud xuriyatii xuriyatii hiya kullu maa atadallabu caadda waxaa soo laabtay alkhariifu dayrtii walam tacud ma soo noqonin xoriyatii xornimadaydii xuriyatii xornimadaydu hiya kulu maa tadalla waa wax kastoon codsanayo humaa labadii maqna qaa'imaani way taagan yihin waa rag hadday yihiin humaa labadii maqna qaa'imataani way taagan yihiin dumar hadday yihiin qaala shaacir gabayaagi ayaa yidhi qamaru lufqi in ta'ammalta washamsu humaa yugsafaani duuna nujuumi qamaru lufqi jihada sarada iyo xeego in ta'ammalta haddaad ka fikirto iyo washamsu cadceedaba humaa iyaga unbaa yugsafaani la madoobeeyaa duuna nujuumin xidiguhuba ma madoobaadaan wuxuu doonayaa qofka sharaf leh unbay dhibaata ku dhacdaa inuu yidhaahdo dayaxa iyo cadeedunba madoobaadee xidiguhu maxay la madoobaan waayeen buu yidhi dee waxa weeye waa dhibaatadu dadka sare ayay ku dhacdaa inuu yidhah buu kolkaa u socdaa humaadaasaan ujeednaa hum qaa'imuuna way taagtaagan yihiin qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hal yafraxan qowmuhum dagaa acdaa'uhum arbaabuhum hum saajiduun wakauunun hal yafraxan ma farxayaa qowmun qoom ma farxayaa qoomkoodaga ku xadgudhum cadowgoogu ay ku soo xadgudbeen arbaabuhum ragga u taliyaa hum iyagu saajidun waa mid sujuudsan iyo wakauunu mid khaaina un ragga u taliya waa mid sujuudsan iyo mid khaaina macnaheegu waa maxay ummad idiloo ninka u taliya nin masaajid ku jira iyo nin khayaanahaya uu yahay dee waxa weye dadkii siyaasadda saxda ahaa hogaamin lahaa ayaa meesha ka dhacay buu ku leeyahay kii cibaadaysanaya wadaadka ahaana masaajidkiibuu soo dhaafi waayey kii kale ee siyaasadda usoo banbaxayna khaain buu noqday oo dhinac kale ayuu ummadii ula bayday ayuu doonayaa inuu yidhaahda hal yafraxan qowmun daqa acdaa'uhum arbaabuhum hum saajidun wakha'uunun hal yafraxan ma farxayaan qowmun qoom ma farxaya qoomka oo daqaa ay ku soo xadgudbeen acdaa'uhum cadowgoogii oo arbaabuhum ragga u talinaya hum iyagu saajidun mid sujuudsaniyo wakha'uunun mid khaa'ina uun ay yihiin humna dumarkii qaa'imaatun way taagtaagan yihiin waa humnada qaala shaacir gabaya ayaa yidhi tuubaa liqowmin huna aswaajun lahum fii daari cadnin fii maxalli amaanin tuubaa waxaa liibaanay liqowmin qoom ayay liibaantu u sugnaatay hunna iyagu hunna dumarkaasi aswaajun lahum xaasaskoogii ay noqdeen fii daari cadnin daarta nagaadiga ee jannada ah iyo fii maxalli amaanin meesha ammaanka iyo nabadgelyadu ay taallo dumarkaasi raggay xaas ugu baa liibaanay ma ana anigu ma ihi ilaa qaaimun mid taagan mooye wax kale ma ana ilaa qaaimun anuu mid taagan mooye wax kale mihi halkan waxaa laga yaabaa isticmaalkani waa isticmaal kale waa ma iyo ilaa kii loo isticmaalayey qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hal yunkiruun nawma jafnun low utiixa lahu ilaa ana wanujuumu اlleyli wاlqamaru hal yunkiru ma inkirayaan anuma hurdada jafnun il low utiixa lahu jaanis haddii loo siin lahaa ilaa ana aniga mooyaane wanujuumu leyli iyo habeenka xidigihiisa iyo walqamaru dayaxa mooye ilil luroonaysa oo hurdada jaanis u heshay hurda miyay diidi aniga iyo habeenka madow xidigihiisa iyo dayaxa mooyaane maa qaama ilaa naxnu anaga mooye cid kale ma taagna halkaasi waa damiirka qaybtii koobaad intaa waxaan kaga soo baxnay gruubkaasoo qura hadda ila socda shantii gruub kaasoo quran hadda ka baxnay qaybta labaad number waaxid ba nagaga qoranana waa number aani halkaa number waaxid baa ku qorana waa number aani sidaad dareemaysiin waa damiir mutasil fii maxali rafcin waa kan waa damiir mutasil fii maxali rafcin isagu uma baahnaa basiid iyo faahfaahin badan waxa weye darabtu anaa garaacay darabna anagaa garaacnay war darabtaadaa garaacay darabtiinan adigaa garaacday darabtumaa labadiinan baa garaacay darabtum raggiinan badan baa garaacay darabtuna dumarkiinan baa garaacay daraba kii maqnaabaa garaacay waa huwa baa qarsoon daraba tii maqnayd baa garaacday hiya baa qarsoon meelna macasa labadaa erey ma damiirkii baan muuqan darabaa labadii maqnaabaa garaacay waa alifka darabu raggii maqnaabaa garaacay waa wowga darabna dumarkii maqnaabaa garaacay waa nuunka ka saddexaad baan durtaba u gudbay waa kanaan usoo gudbay kana isna faahfaahin inooga baahan waa damiir munfasil fii maali nabin damiir munfasil fii maxali nasbin waa iyaaya aniga iyaana anaga iyaaka war adiga iyaaka inanay adiga iyaakum iyaakum aa iyaakum raggiinan badan iyaakuna dumarkiinan badan iyaahu kii maqnaa iyaahaa tii maqnayd iyaahumaa labadii maqnaa iyaahum raggii badnaaya maqnaa iyaahuna dumarkii maqnaa isticmaalu haadihi damaa'ir damiiradan marka la isticmaalayo fii jumla mufiida ma daraba muxamedun muxamed ma garaacin ilaa iyaaka adiga mooye wax kale shantii erey waynu isticmaalay waa maadii darabadii muxamedkii ilaadii iyaakadii qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriye wuxuu yidhi ma qadactu bilaada asrii walaa yamamtu ilaa iyaaka ya zakariya ma qadactu maanan soo goynin albilaada wadanada asri anigoo guuraya walaa yamamtu umaanan soo qastin ilaa iyaaka adiga mooye cid kale ya zakariya zakariyow ma daraba caliyun cali ma garaacin ilaa iyaaya aniga mooye wax kale wa ka qowli shaaciri shaacirka qowlkiisoo kaleba weeyi nin gabayaaco gabay tirinaya muxuu yidhi ونداؤه إياي فزت بما تشاء من جنتي ونجوت من نيراني ونداؤه دواقيسا إياي عنيقا ويدواقيو محو إليهي فزت واحد كقوليستي بما تشاء واحد دونتو أو من جنتي جنة إذا ونجوت وانت كبد بعد من نيراني نارهيقي لن يضرب علي علي مقرا عيو إلا إياكي أذيق مويا إنني وحكالي قال تعالى ألا أيا يري iyaaka nacbudu adaanu ku caabudi wa iyaaka nastaciinu adun baanu kaalmo ku weydiisan iyaaya anigunbad xayayta isalaantay qaala tacaala ilaahay baa yidhi walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayadahayga samanan qaliilan lacag wa iyaaya aniga uun fataquuni iga baqa kii afraad baanu gudubnay waa damiir mutasil fii maxali nasbin war badan iyo sharax inoogama baahna darabani anuu igaraacay darabana anaguna garaacay darabaka war aduu ku garaacay darabaki adaygaynanay adigu ku garaacay darabakumaa labadiinnan buu garaacay darabakum rigiinnan badan buu garaacay darabakunna dumarkiinnan badan buu garaacay darabahu kii maqnaa buu garaacay darabahaa tii maqnayd buu garaacay darabahuma labadii maqnaa buu garaacay darabahum raggii badnaaye maqnaa buu garaacay darabahunna dumarkii badnaaye maqnaa buu garaacay wa damiir mutasil fii maxali jarrinkana waa bi aniga iyo binaa inaga iyo bika adiga biki adiga inanay bikumaa labadiinan bikum raggiinan badan bikunna dumarkiinan bihi kii maqnaa bihaa tii maqnayd labadii maqnaa bihim raggii maqnaa bihinna dumarkii maqnaa isticmaalu haadihi damaa'ir fii jumla mufiida damiiradanoo jumla mufiida aynu iyagana u isticmaalayno ayaan halkan ku arki doonaa mara bi caliyun cali baa isoo maray qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi waa ya-da umaan raadinaynaa waidaa sa'alaka cibaadii addoommahaygu haddii ku weydiiyaan cannii xaggayga fa innii qariibun waan u dhowahay ujiibu dacwata daaci ka i baryaya dacwadiisana waan maqlaa idaa dacaanii markuu i baryo falyastajiibuu lii anna hay ajiibeen waliyu'minuu bi hana i rumeeyaan lacallahum yarshuduun waxaa la filaya inay hanuunaan qaala shaacir gabayaabaa yidhi idaa mara bi yowmun walam aktasib yadaan ولم أنستفد علما فما ذاك من عمري إذا مر بي هدو إصومر يوم مال oo walam aktasib anan shaqaysanin yadan wanaag iyo macruuf wax ilaahay aan ugu dhowaado gacan waa miskiin anan caawinin walam astafid anan faa'iidaysan cilman cilmi famaa daaka kaasi min cumri cumrigaygaba kama tirsana maalin hadday isoo marto oo deeqsi aan noqon waayo miskiin caawiye ama cilmi faa'iidaystay cumrigaygaba maaha waa bii mara binaa caliyun cali baana soo maray qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidha hal tarabasuuna bina miyaad nala sugaysiin ilaa ixda alxusnayeyn laba wanaagsan mid ahaan mooye wax kale mar rabbika caliyun cali baa ku soo maray qaala tacaala ilaahay baa yidhi tilka taasi aayaatullaahi waa aayadihii ilaahay natluuha calayka adaan kugu dul akhriyayna waa ka afka calayka ku jira bilxaqi xaq ad isagoo ku maran wa innaka adigu la min almursaliin baa tahay mar rabbiki caliyun cali baa inanay ku soo maray qaala tacaala ilaahay baa yidhi wahuzi ilayki waa ka ilayki ku jira ilaa baa ka hormartaye wahuzi lul ilayki xaggaaga u soo lul bijidci nakhlati timirta gunteeda faransiiska waxaan u malaynaya dhakhtarkii ugu weynaa aayaddaasuu ku islaamay wahuzi ilayki waxaa la ogaaday adibada caalamku hadda waxay ogaadeen gabadhu markay foolanayso waxyaabaha foosha ka saacida inay tahay shay marka ay doonfoosha eh, waa ka saacida inay gabadhu inta istaagtay wax adag qabsato inay xaggeega usoo jiido dhakhaatiirtu hadday ogaadeen inay xaggeega meel intay qabsato inay sidaa usoo jiido laakiin haddii sidaa hore u jiido maya inay xaggeegan usoo jiido rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi wahuzi ilayki sii riix lama odhan xaggaagan wahuzi ilayki xaggaaga usoo jiido bijidci nakla timirta gunteeda tusaaqid calayki way kugu soo daadan rudaban isagoo rudaba janiyan bislaaday mar rabbikumaa caliyun baa soo maray qaala tacaala ilaahay baa yidhi waqaasamahumaa wuu u dhaartay inii lakuma anigu la min anaasixiin dadka nasiixada idin haya inaan ahay mara bikum caliyun baa idin soo maray qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhi atuxaajuunana filah ma ilaahay baad nagula doodaysiin wahwa rabbuna waa rabbiga iyo wa rabbukum idinkani rabbigiinna walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalkayagii walakum idinna waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camalkiinnii wa naxnu annagu lahu isaga ayaan mukhlisuun daacad u nahon cibaadada u khallisayna amaaan u khaas yeelaynaa mara bikuna caliyun cali baa idin soo maray qaala tacaala ilaahay baa yidhi fa ina allaha ilaahay acadda wuxuu u diyaargareeyey lilmuxsinaati muxsinaadka oo minkunna idinka idinka tirsan ajran cadiiman ajri ballaadhan waa minkunadaa mara bihi caliyun baa soo maray qaala tacaala alle ayaa yidhi qaola wuxuu yidhi rabbi rabbiyow innii anigu acuudu bika adaan ku magan galay waa bik an asalaka inaan ku su-aasho maa laysa lii bihi cilmun waxuna cilmi iigu sugnayn waa bihidaa wailaa takfir lii haddaad dembiga iga dhaafi weydo watarxamnii anad ii naxariisan weydo akun waxaan ku biirayaa min alkhaasiriin dadka khasaaray mara bihaa waxaa soo maray caliyun cali qaala tacaala alle ayaa yidhi wamalu kelimatin kelima tusaalaheega khabiisatin liidata ka shajaratin waa geed khabiisatin aad u xun ujtusat oo lasoo xidida saaray min fowqi alardi dhulka dushiisa oo maa lahaa una u min qaraarin waxoogun ah iyo sugnaansho waad aragtaayo waxaynu tusaalahan maal lahaa lahaada wey haadaasa fii maxalli jirina mara bihimaa caliyun cali baa soo maray qaala tacaala alle ayaa yidhi yakhruju minhumaa waxa ka soo baxaya allulu'u iyo walmarjaan mara bihim caliyun baa soo maray qaala tacaala alle ayaa yidhi walaman intasara ninka guulaysta bacda dulmihi dulmi kadib fa ulaa'ika kuwa maa calayhim dushooda ma aha min sabiilin sabiil iyo jid loo maraa toona waxaynu uga soconna calayhim himtaa ma haysaa calaa baad dee mara bihina cadiyun baa soo maray qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi laa yaxilu laka ma aha annisaau dumarku min bacdu intaa kadib walaa an tabadala inaad inuu bedel qaato walaa an tabadala bihina inuu bedel qaato min aswaajin dumar kale eh, inaad bedel qaadato walaa an tabadala inaad bedel qaadato bihinna dumarka aad ka bedel qaadato min aswaajin dumar kale walow acjabaka haba kaa yaabiyo xusnuhunna dhalaalkooga iyo quruxdoodu ilaa maa malakad yamiinuka waxay gacantaadu hantiday mooye wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday uu yahay uu ahaan doonaa calaa kulli shayin raqiiban wax kasta mid xogogaalu ah oo dee raqiib oo dee daalacanaya wa kaana allah ibnu cabaas wuxuu ku fasiray kaana waa maadi moogtahay haddaad tidhaa ilaahay wuxuu ahaa berigii hore mid raqiiba oo hadda siduu yahay talow oo mustaqbalka suu ahaan doonaa talow ibnu cabaas wuxuu kaanadaa ku fasiray iyadoo maadi ah carabiga marka la eego wuxuu yidhi kaana allah walaa yazaalu wayakunu wayakunu walaa yazaalu an yakuuna horuu u ahaa oo hadduu yahay oo dibna wuu ka ahaan doona kaanadu haddaba zamanba male aayaadkan ilaahay markay ku jirto magacyadiisa oo kale التdريب الأول layliska koobaad bayin waxaad cadaysaa maxala kuli damiirin damiir kaste maxalkiisa fi اjumlaةi taaliya damiirka maalkiisa un sheeg afar su'aaloodoo quran ku soo ururinay qaala shaacir gabayaagi ayaa yidhi ucallimuhu rimaayata kula yawmin falama standa saaciduhu ramaani fakam callamtuhu nadma alqawaafi falamaa qaala qaafiyatan hajaani abaallaawaha ayaa loogu maahmaahaa baydiyada wuxuu yidhi ucallimuhu baraa ucallimuhu waxaan baraa buu inankan alrimaayata toogta kula yowmin maalin kaste siday wa loo toogtaan baraa falama stada markuu toosay saaciduhu murugbiisii markuu toogtii bartay umbuu ramaani aniga dib iisoo toogtay buu yidhi waa arday wax baray oo isagii un ka bilaabay fakam callamtuhu alla maxaan baray buu yidhi ninkan nadma alqawaafi gabayga sida loo tiriyo falamaa qaala markuu yidhi kaafiyatan gabaygii koobaad unbu hajaani aniga igu soo caayay buu yidhi abaallaa waa la yidhaahdaa gabaygan waxa looga jeeda ucallimuhu hadaa maxalkeegu waa fii maxalli nasbin saaciduhu ma haysa hadaa maxalkeegu waa fii maxali jarin ramaaniin ku jirta maxalkeegu waa fii maxali nasbin fakam callamtu tadaa maxalkeegu waa fii maxali rafcin hada callamtuu ku jirtaana waa fii maxali nasbin hajaani waa fii maxali nasbin eeg damiir kastoo ku jira maxalkiisa sheeg baa lagu kala sheeg sheeg inta midku yahay ma munfasil fii maxali rafcin ba muttasil fii maxali rafcin ba munfasil fii maxali nasbin ba wixii waa inaad kala saartaa qaala shaacir gabayaa kale ayaa yidhi نحن جند الإله في سر والجهر وجند الإله ليس يضام نحن إنه جند الإله إله عيد مديسي أيين نهي في سر هوس إيا والجهر كربة وجند الإله إله عيد مديسنا ليس يضام عيد مطل من كرته نحن ذاك ورما ورما في محل رفع قال شاعر قبياك رأي قبي تريد وحولي جزى الله عنا من سعى wman kaana cawna fii salaaxi liman sacaa jaza llaahu allaha abaaliyo canaa xagga yaga hanaga abaaliyo man sacaa ninka nagula dadaala lisalaaxina sidaan nagu hagaagi lahayn waman kaana ninka ahaada cawnan mid noo kaalmaynaya fi salaaxi salaaxa liman saca qofka u saciyeeya insha allahu tacala barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu tacaala aclaa wa aclam